bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf alanbiyaai wlmursaliin nabiyina muxamedin wcala alih wasaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqoliyo toddobaatanaad waa cashirkii boqoliyo toddobaatanaad ee ka mida min riyaad saalixiin min kalaami sayidi lmursaliin sala allahu calayhi waalih wasalam kitaabu listikfaar wuxuu baab yahay dembidhaaf weydiisiga e ilaahay subxaanahu watacaala dembidhaafka iyo e akhdaada inuu dhaafo la weydiisanayay baabu lmri bilistikfaari wa fadlihi wuxuu baab yahay farida la isfaray istikfaarta iyo fadliga ku jira iyo qiimaha in ilaahay subxaanahu watacaala dembidhaaf la weydiisto qaala allahu tacaala allaweyne wuxuu yihi wastakfir lidanbika dembigaada dhaafitaan u weydiisa alle iyo walilmuminiina muminiintaba dembidhaaf rabbi u weydii iyo walmuminaati wuuna furi hawsha iyada ah waa kii ibnu cuyeyne marka aynu soo maray hawshiisii iyo saxaabiga kaleba ninka taabiciga kuwii nabi maxamed baa dembidhaafrga ku weydiiyey wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi wastaqfir illaaha ilaahay dembidhaaf weydiiso ina allaha kaana hafuuran raxiima ilaahay subxaana wa tacaala waa dhaafid badne oo naxariis badne ah oo addoomihiisa u naxariista dembigana in badan u dhaafa wa qaala tacaala ilahay wuxuu yihi fasabix bixamdi rabbika fasabix ilaahay weynee oo nasaw xumaanta ka huf bixamdi rabbika rabbiga mahadintiisa aad mahadinayso yacnii rabbi markaad alxamdulilaahi tidhaahdo ama lirabbi alxamd aad tidhahdo ilahay aad ku taa macnaheeda waxaa weye ilaahay baad nasahday ood ceebta ka huftay macnaha waa la sheegaa fasabbix bixamdi rabbika rabbigaa weyne oo nasaw xumaanta ka huf adoo weliba ku mahadinayo multabisan bixamdihina waa la sheegaa wastaqfirhu dembidhaaf rabbi weydiiso oo maxaa yeele ruuxa la mahadiyo waa ruuxaan ceeb lahayn marka macnaha hore la marahayo macnaha aad u quruxsan weeye ilaahay subxaanah wa tacaala ku mahadi oo ku xamdi waxaa ka laasimaysa ilaahay huf oo ceebta ka hufiya naqaa'ista leanna ruuxaan ceeb lahayn ayaa la mahadiyaa haddaad ilaahay mahad u sugto iyo xamdi taa macnaheedu waxaa weye waad nasahaday oo ceebtibaad ka hufto waad tasbiixisay <clears throat> fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu rabbigaa dembidhaafna weydiiso innahu kaana tawaaba ilaahay waa midka toobad aqbalada badanee addoommihiisa hadday soo laabtaan ka yeeleen ku diidin wa qaala tacaala liladiina itaqow cinda rabbihim jannaat kuwa allihii rasuulba kuwa alla ka cabsaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxaa u ahaaday ku leeyihiin jannaat jannaay ku leeyihiin ilaa qowlihi tacaala laga gaaro wlmustakfirina niska dambe iyo hiraabta ilaahay dembidhaaf kuwaasa ammaano addoommo ilaahay ah wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yacmal ruuxii sameeyo suu-an xumo bannaanka u soo baxo la ogaado aw yadlim nafsahu ama naftiisa hoos ahaan u dulmiyo oon la ogaanin uma intaa kadib yastakfir illaaha ilaahay dembidhaaf weydiista yajid illaaha hafuuran raxiima ilaahay wuxuu helahayaa inuu yahay alla naxariis badan oo dembidhaaf badan wqaala tacaala wma kana allahu liyucadibahum ilaahay ma aha kuwa cadaabayo cadaab adduunya ku baabi'inaya kiila dadka laysrogaya istisaalka idhanka loo siibayay ah wa anta fiihim adoo nool oo dhex jooga intaad dunida joogto aadamaha ku nool gaal iyo islaamba cadaab lagu halaagi maayo biyo ay ku qaylaysa cadaab iyo dhagax cirka ka yimaada iyo dhul lala gooye iyo khasfi iyo ammaan bay ka yihiin intaad u dhex joogto waxaa kaloo haddii adxijaabatana ay ammaan ku helayaan wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun sidoo kale intay ilaahay dembidhaaf weydiisanayaan dembigay dooniba ku dhaceene ilaahayna cadaabi maayo labadaa ammaan bay marka ummaddu leedahay haddii ilaahay loo noqdo la toobadkeeno oo macaasida laga toobadkeeno cadaabkiiyo ciqaabta adduunka masaa'ibta waa laga nabadgelayaa intuu nabigana dhex joogayna sidoo kaley ahayd wqaal اllahu tacaala wladiina ida facaluu faaxishatan kuwa muminiinta wanaagsana aladiina idaa facaluu faaxishatan markay zina ku dhacaan iyo macaasi waaweyn aw amase dalamuu anfusahum naftooda ay ku xadgudbaan dakaru llaha ilaahay xusuusta ilaahay xusa isgarta isgarwaaqsada dembigii ka soo noqda oo fastakfaruu lidunuubihim dunuubtoodiina markaa dembidhaaf alle u weydiista oo ilaahay u noqda mar baday xusuustee wman ykfir dunuuba ila allah waa jumla ictiraadiya bayn almacduuf walmactuufi calayhi dunuubta yaa dhaafoon alla ka ahay ma jirto wey axadan alla ka yimi dembi dhaafa oo walam yusuruu aan ku dhaga adaygin calaa maa facaluu wixii dembi ay ku dhaceen wahum yaclamuun ayagoo og inay dembigu macsiye yahay ama ilaahay og inuu dhaafo dunuubta dhaafo wal waa ayado badanoo la yaqaano kitaabka rabbiga lagu garanayo wacan ilaqar almusani radi allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sal allahu alayh ali wasalam qaal inahu wariya shayn la yuqaanu waa laymaahiya calaa qalbii qalbigayga xogow yaa lulmoodo gunduruxsado weeye macnaha anaga wuxuu u jira calayhi wuxuu daa'imi jiray suubanuu dikri ilaahi xuskiisa yaan carabkiisa ka ingegi jiro had iyo goor wuxuu ahaa daa'iman adikr illaahi subxaana wa tacala yadkuru llaha fi kulli axyaani wagii caaisha tidhi mararka qaarkoodee saxaabadiiba u sheekaynayaa howlo kaleoo adduunyada soo geli oo waa la mashquulin intaa mashquulkaa ayuu nabigu wuxuu ka soo qaadayaa inuu ka go'ay dikriga ilaahay xuskiisii innahu la yuqaanu waa la daboolayaa ama waa la dahaarayaa mararka qaarkood calaa qalbiga qalbigai hafla ku dhic bimacnaa howla adduunya iyo ayaan ka yarbaxhayaa duruuf darteed wa innii la astakfir ullah intaa yarteen xoogow indhahaas ku yar qabtay ee qalbigaygu indhahaas ku yar qabtay baan ilaahay dembidhaaf ka weydiisanayaa fi lyowm maalin gudihii miata maratin boqol jeer rawaahu muslim yacni marka maxaad moodaa dadkeena ahlulkhaflada ah ilaahay aan ka warqabin ee hadiya koor xumaanta dhex boodaya warkoodba daawey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhan walba oga baahi badan istikfaarta iyo alla u noqoshada iyo toobadkeenidda وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu xadiidkanna waynu soo maray qaala samictu rasuul اllahi sal ly slam yaquul wallaahi allaan ku dhaartay innii anugu la astakfir اllah ilahay baan dembidhaaf weydiistaa wa atuubu ilayh waana u noqdaa fi lyowmi maalin gudihii akara wax ka badan min sabciina maratan toddobaatan jeer wax ka badan rawaahu اlbukhaari wcanhu radi allahu tacaala canhu qaal xadiikaasna waynu soo maray qaala rasuul s sm wladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye low lam tudnibu haddaydan dembaabi lahayn bashar baatiino waad gafaysaane haddii aad dembila'aan noqotaan oo gafku idinka dhici lahayn ladahab allahu tacaala biku ilaah waa idin rogi lahaa adduunku idin dhaafin lahaa wala jaaa biqowmin bini aadam kaluu la iman lahaa iyo kale yudnibuuna gafa fayastakfir allaha tacala ilaahay dembidhaaf weydiisto oo fayakfiru lahum dembiga u dhaafo rawaahu muslim asmaada ilaahay iyo sifaadkiisaaba ka mida makfirada iyo inuu ilaahay hafaar yahay oo afuur yahay marka adoomme marka dembaabo addoonnimo ka muuqato alla u baahan baa la keeni lahaa idinku haddaad intaad iswaashaan malaa'ig ismoodaan oo dunuubta aysan ka dhici lahayn waa laydin bedeli lahaa taana macneedu waxay qiimaha ay leedahay iyo alla agtii siday ugu weyntahay addoommahan looga rabo wcan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala kunna nucidu lirasuulilah waxaanu ahayn kuwo u tiriya suubanaha fi lmajlis alwaaxidi hal fadhi miata maratin boqol jeer baanu jiray oo uu leeyahay ku wardinayo rabi kfir lii watub calaya inaka anta tawaabu raxiim rawaahu abu daawud tirmid qaala xadiiun xasanu saxiixun hariib rabi kfir lii allow ii dembi dhaaf watub calaya allow soo noqoshada iga yeel oo iga aqbal innaka adugu anta atawaabu allaha aqbalidda badan toobadaad tahay alraxiimu naxariista badani ikfir lii waxay daba taagantahay raxmada ilaahay watub calayana waxay farac ka tahay innaka anta atawaabu araxiim rawahu daw tirmid waqaala xadiiun nabi maxamed baa sidaa ku wardiyi jiray waana istikfaaraadka nabiga ka sugan kuwa ugu qiimo badan ee kooban weeye rabi fir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim riwaayadka qaarkoodba waxay geliyeen meesha rabi kfirlii warxamnii bay ku daran meesha warxamnii bayna tub calaya iyo ikfirlii bay dhexgeliyaan sida sawaabka ana riwaayadana maxfuuda taas ugu dacfi baa lagu sheegaa wadaadana wayba xoojiyaanba وcan bni cabaasin radi allahu tacala canهuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah عalيه waslm man lazima اlistikfaara ruuxii laazima istikfaarta wa fii riwaayati axmed man akara min alistiqfaar istikfaarta qofkii badiya jacala allahu ilaahi wuxuu u yeelaa lahu asaga min kulli diiqin cidhiidhi walba makhrajan meelu oga baxo wa min kulli hammin muri kasta iyo walbahaar kastana farajan kurbafayd buu alla ka siiyaa wa rasaqahu wuxuu ilaahay ka calfiya oo ka irsaaqaa min xaysu laa yaxtasib meeluu usan filaynin raw abu daawuud baa wariya iyo kayrkii oo xaakim ka yahay ibn maaja baa xadiidka wariya marka waana xadii xasana sida raajixa ah. wadaadka muxaqiqa abu daawuud iyo ibn maaja iyo nasaa-i baa filkubra ku waana xadii daciif uu leeyahay inuu xasan yahay baa raajixa waxaa lagu haysta xadiidka waxaa weeye wadaad la yidhaahda alxakam ibn muscab ayaa xadiidka la tafaruday oo ka warinaya xadiidka can muxamed ibn cali bni cabdillahi bni cabaas can abihi can jadihi can rasuuli lah sal ly man lazima اlistikfaara waa riwaayada abu daawuud iyo nasai i riwaayada axmed man akara min alاstikfaar ninkii badiya istikfaarta culays walba iyo cidhiidh walba uu galo ilaahay baa makhraj uu ka baxo iyo dusmo uu ka baxa u sahla haddii walbahaar iyo tiiraanyo iyo culayso kale ku yimaadaana ilaahay baa faradfur iyo kurbafayda siiya waxaan laga irsaaqa meeluusan filaynin wadaadka marka eh, xakam muscab oo can caliy can muxamed bni cabdilaahi can muxamed bn cali bn cabdillahi bn cabaas can abihi can jaddi ka ayaa lagu haystaa xadiidka isagaa la tafaruday abu xaatim araasi waa majhuul buu yidhi axad ka ahayn waliid ibni muslim adimashqi oo ninkan ka wariyana ma garanayuu yidhi abu xaatim araasi waa jaraax mana jarxinle wuxuu sheegay keliya inuu yahay sheekh lilwaliid waliid ibni muslim oo markaa waliid ula tafar laakiin ibni xibbaan baa ku sheegay iqaadkiisa iyo kitaabkiisa aducafaa in wadaad labaadna uu ka wariyo muiira abulmuhiira la yidhaahdo oo cubayd ibni camr ninka la odhan jiray ah marka ninku waa majhuul xaal markuu u badan yahay oo majhuul cayn ma aha hase ahaatee abu daawuud baa sunankiisa ku keena wasakata calayhi waxa ciladana muusan ku sheegin kadalika nasaai baa takhriijiyey fi lkubra wtakhriiju الnasa'i lilxadiiثi min hayri tacliilin la talmixa wala tasriixan wa mima yuqawi اlaxaadiiث cinda ahli اlcilmi bاlxadiiث sidaas weeye intaa waxaa dheer xaakim baa saxiix yeelo xadiidku wuxuu hi waa saxiixu lisnaad ninka la yidhaahdo abu muxamed cabdilxaq alishbiili kitaabkiisa alaxkaam alwusطى iyo asuqra baa xadiidka ku keenay marka inuu saxiixaybu ku tagay sidaa iyada alxaafid ibnu xajar asagu xadiidka ninka hadlou weerara waxaa ugu cuslaa ibnu xibbaan ibnu xibbaan ibnu xibbaan marka naqdi aad culus buu xadiidka ku leeyahay oo wuxuu leeyahy wadaadkan tarjamadiisuu ku sheegay wadaadkan xakam in muscab ah tarjamadiisuu ku sheegay almakhsuum dimishqi alqurashi buu ku sheegay wadaadkan marka uu ku laba afleeya ibnu xibbaanoo iqaadkana uu ku sheegay fii kitaabi iqaad markaasuu yihi yukhti wuu gafaa almajruuxiin wducafaana uu ku sheego aad buu weliba wuxuu laa yaxilu اlاxtijaaju biriwaayatihi in la wariyo xataa ma banaana xadiidku ila cala sabiil اlictibaar xaafidku qadiyadaasu ka faa'idaysto wuxuu yidhi waa ku laba afleeye ibn xibaan warkiisana yeeli mayno wاlxadiiثu cindii waa xadiiثun xasanu غariib limaada wuxuu leeyahy isagu ninka nasaa'i waإkhraaju النasaaئiyi lahu mima yuqawi amrahu cindana wayadfacu kalaam ibni xibaan walaa siyama waqad tanaaqada fiihi wallahu aclam buuri wuu naqdiye maadaama marna aad tiri ninka waahiqo marna aad tiri laa yaxilu اlاxtijaaju bihi inaadan macluumaad ka haynin fiican yay ku tusaysaa ninkan wax jarxiyey ma jiro sukuuta abi daawuud calى xadiiثihi إkhraaj النasaaئiyi lahu taصxiixu xaakim liisnaadihi sukuuta cabdilxaq اlishbili fi الsuqra wa fi اlwusطى taxsiin xaafid bn xajar wاradda can ibni xibaan intaa marka laysu keeno waxaa ka daran shawaahid buu xadiidku leeyahay xagga macnihiisa kitaabka qur-aanka u maqhraatay kacahaya famacnaahu صaxiixu biاlاtifaaq macnuhu ka hadlaayo ninka istikfaarta badiya ilaahay baa subxaana wa tacaala kurbada ka fayda culaysyahana meeluu ka duso u sahla meeluusan faynna ka irsaaqa waman yataqi illah yajcal lahu mahrajan wayarsuqhu min xayu laa yaxtasib faqultu istaqfiruu rabbakum inahu kana ghafaara yursil isamaa calaykum midraara wymdidkum bamwaali wbaniin wayajcal lakum janaatin wayajcal lakum anhaara qur-aanka u maqhraati kacaaya walidaalika xasan albasri baa maalin waxaa u yimid ninbaa u yimid wuxuu yidhi xasan albasriow dhibaato badan bay haysato faqri baan ka bixil ah wuxuu idhi akir min alistiqfaar nin labaad baa u yimid wuxuu yidhi dhalla'aan baa hayso dhalla u baahanahay akir min alistiqfaar bur istikfaarta badi nin kalaa yidhi beertii iyo dalagii baan tabcaa wax ka soo baxana malah nabaad guur beer ba'aysa ibaabi'sa maxaan sameeyaa wuxuu idhi akir min nin kalaa yidhi xanuunaan ka bixila ahay maxaad igula talinaysaa akir min alistikfaar xertiisii baa la yaaba markii wadaadihii tagee idhan sheekhow ninbaa dhalla'aan kuu sheegtay istikfaarta ogow baa tidhi ninbaa faqri kuu sheegtay istikfaarta ogow baa tidhi ninbaa xanuun ku sheegtay istikfaarta ogow baa tidhi hadda waa dhan isku xanuun baad ka dhigtay ayadu akhriyey istakfiruu rabbikum innahu kana ghafaara yursil isamaa'a calaykum midaraara ayadaasu ahriyay idan waa xadiidku macaanihiisu kitaabka qur-aankaa tusaya ninka lagu haystana nin ay daciifiyiin mutaqadimiin ma aha warka ibnu wuxuu ka soo horjeedaa ikhraajka takhriijka nasaa-i abu daawud iyo sukuudkiisa iyo xufaadan kale walidalika suyuuti asagu guba antaraaro xadiidku waa saxiix buu ku duwa kitaabkiisii jamc jawaamic al jamc sahiir sidaasuu maray almuhim inuu xadiidku xasan yahay baynu maraynaa waana xadiid aad u qiimo badan asagaa markaa laga faa'iidaysto wa can ibni mascuud radi allahu tacaala canhu ariiqada ay mareen dariiqada ay mareen wadaaddahaas ay mareen ibnu xibbaan iyo iyo iskaga dhabaabiciyeen albaani iyo ardadiisii iyo ragga uun la midka ahaa su-aalaha dhextuurka iga daaye ninkaas xaafidku asagu waa majhuul buu yidhaahdaa taqriibka laakiin xukumkiisan dambe alamaayil mulaqa ayaa xoog badan markuu u yarya ninka waa saduuq xasan alxadii xadiidku waa min baab tarkiib buu ku yimid shawaahidda qur-aankana way xoojinayaan ragga xukumkoodana ila saxan وcan bn masuud radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuul اlah sal lay slam man qaal ninkii yidhaahda ilaa aminkan xadiid laysku waafaqsan yahin daciif mayna ku soo mar riyaad saalixiin waana gebagaba kitaabku marka nawowi warkiisii muqadamada ugu sheegay inaan la jabin karin saasaad ku ogaanaysa وcan ibni mascuudi radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lah sal lay slam marka waa tadciif ijtihaadi ah laakiin xadiiay muxadiintu isku waafaqsan inuu daciif yahay ilaa aminkan maydan ku soo marin fi riyad saalixiin man qaala ninkii astaqfir اllah aladii laa ilaha ila huwa alxayu اlqayuum waatuubu ilayh gufira dunuubuh wain kana qad fara min الzaxfi ninkii yidhaahda astaqfir اllah allaan dembidhaaf weydiisanaya alladii eebbaha laa ilaaha ilaa hu alla aan asaga ka ahayn uusan jirin alxayu allaha nool alqayuumu ummadda iyo makhluuqaadka amarkooda iyo maamulkoodana gacanta ku hayay u taagan wa atuubu ila asagaan u noqonhayo meeloo noqdo kale ma jirto ninkii intaa ilaahay ku xusa ufira dunuubu baa la dhaafaya wain kaana qad fara haba ahaada mid ka cararay oo ka baqday min azaxfi dagaalkii iyo gaala laisku hayay zaxfigu ciidanka aad u fara badanee markuu socdo inuu socdoba aan la moodayn ee inuu xamaaranayo ee gurgurana la moodayo badni wuxuu ka qabo ayaa zaxfiga laga wadaa oo sagaara bakhtiis iyo abeesabaktiiska idintaa wuxuu ku kutusahayaa maadaama haaya laga dhigay iyo mubaalaqa laga dhigay firaar min azaxfi inay tahay gaaladoo laga cararo min hayri daruuratin iyo shuruudeedii iyadoon aysan jirin inay tahay kabiira bal min acdam اlkabaa'ir ufira dunuubu wain kaanat waa qaayo waa lagu halqabsaday qaaya laga soo qaaday rawa abu daud tirmidi wاlxaakim wqaala xaakim wuxuu ihi xadiiثu صaxiixu calى sharط الbukhaari wamuslim bui mundirina fi tarhiib tarhiib wuxuu ihi isnaadu jayidu mutasil shaahid buu leeyahay xadiidku xadiidkuna laba shaahid buu leeyahy min xadiiثi abi hurayrata iyo min xadiiثi zayd abi yasaar xoogow mulaxadada uu hoostu ku sheegay muxaqiqu aad bay u fiican tahay xadiidka ibn mascuud abu daawud ma wariyey tirmidi midna ma wariyaan xadiidkan abu daawud xadiidka hadda uu matnka sheekh ku sheegay ee u tiiriyey abu daawuud iyo tirmid u tiiriyey ma wariyaan xadiidkan waxaa wariya waa xadiis ibn mascuud baan u jeednaa waxaa wariya eh, ibn abi shayba fi lmusanaf xaakim bayhaqi fi dacawaat iyo ibn khusayma fi kitaabi tawakul oo ka mid a saxiixiisa oo mafquud ah ama xadiidka abu daawuud iyo tirmid ay wariyaan waa xadiiu zayd abi yasaar mowla rasul sl slam oo xadiidkan la macno ah waxaa kaloo u maqratay kacya labada xadiiba xadii abu hurayra isaguna oo khaarija sunan lagu wariyay marka xadiiku waa sugan yahay kan hadda marka uu doortay imaamka ibnu mascuud uu yidhi ayaa u xoog badanoo waa saxiixun lidaatihi asagu marka xadiika mascuud markuu sheego inuu dhahay keliya waxaa wariyey xaakim ibnu khusayme iyo ibnu abi shabiya halkaa uu la maro oo xadiidka marka abiyasaar oo zayd ana uu ka dhigo markaa shaahidaan u sheega dhib istifaarta markaa la ogaado astaqfirlah aladii laa ilaha illaa huwa alxayu lqayuum wa atuubu ilayh aad bay u qiimo badan tahay dunuubtiina haddaad doonaysa in la dhaafo hawshaasi waa inaad ku dadaasha wacan shadad ibn aws radi allahu tacaala canhu anbi sal slam qaal sayid اlistikfaar istikfaarta ugaaskeeda dembidhaaf weydiisaka rabbi la weydiiso dembidhaaf midda u qiimo badan baa loo jeedaa waxaa weye an yaquula alcabdu addoonku inuu yidhaahdo allaahuma anta rabbii allow adaa rabbigayga boqorka ilaa adiga weeye laa ilaaha ilaa anta alla xaq lagu caabudoon adiga hayna ma jiro anta khalaqtanii adugunbaa i abuuray axad kale ima abuurin wa ana cabduka anuguna addoonkaadi baan isdhiibay wa ana calaa cahdika ballankaadi baan ku jiraa iyo ballankii aan qaado inaan ku caabudo oon addoon kuu noqdo aduguna di abaal marisod u wanaajisa ahaa kii baan ku taaganaha intaan awoodo acuudu bika de markaad sidaa dhahayso waa inaad adoo ah, xaaraanta iyo bakhtiga faraha ku wato oo kugu maliiqan tahay oo addoommaha midka u liita ah, inaad warkan daldasho way isdiidahayaan laakiin addoonnimada moojo iskale imow ka dikriyaan oole laakiin waa inaad calooshaada iyo xumaantaada ka warqabto acuudu bika alla wadaan ku magan galay min shari ma sanactu wixii aan sameeyey oo dunuuba iga dhacda sharkoodii baan kaa magan galay abuu'u laka waxaan kuu qiranhayaa unan dafiraynin binicmatiga galladaada calay aad igu nicmaysay wixii galladii abaaleed ii gashay baan allow yaan qiranhayaa oon ogahay wa abuu waxaan kaloon ictiraafsanahay bidembi dembigaygiina waan qaayibo waa qaatay fakfir li allow ii dembidhaaf fainahu laa yakfir dunuuba ilaa anta dunuubta axadan adigan ma dhaafe man qaalaha ruuxu ducadan yidhaahday istikfaartan min annahaari maalinka xaggiisa ama nis hor ama nistan bixilligu duun ha yidhaahdee muuqinan biha asagoo rumaysan iska dareeri maaha waa inaad macnaha garanayso macnahaasna aad iimaansan tahay ood rumaysan tahay famaata dhinta min yowmi maalinka asaga qabla an yumsiya intuusan galabaysanin ka hor fahuwa min ahli janna qofka asaga waa min ahli janna hadduu doono hala soo cadaabo ama hawlkalaa soo maree kii janna gala weynaar aan ku waarin marka waa ducaad u qiimo badan waman qaalaha min alleyl habeenkii ninki yidhaahda xilli hore iyo xilli dambaba wahwa muqin asagoo yaqiinsan biha bihda ducaa lanna waa addoonnimo isdhiibid waa towxiid waa ilaahay ammaanid idan addoonnimo in la muujiyo oo ilaahay laisu dhiibo rabbi wuxuu ka jecel yahay ma jiro wahuwa muuqinun biha isagoo rumaysan famaata geeriyooda qabla an yusbixa intuusan waagu u baryin ka hor fahuwa min ahli janna rawahu lbukhaari sayidulistikaarna waa arkayseen tii ka horaysay iyaduna astaqfiru llah aladii laa ilaha illa huwa alxayu lqayuum iyo wanaaggii ka sii horreeya nabigu rabi kfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim istikfaarta ha la badiyo aad ha badiyo aafaadkan iyo balaayadun baad ka badbaadaysaan muraadihiinna inay ilaahay sahlana u kaalmaysta abuu bibaai madmuumatin uma waawin wa hamzatin mamduuda abuu waxaa la akhrinhayaa ba godan wow ka dambayso oo lagu reebayaa hadda iyo hamza alif madan baa ka dambeeya wa macnaha waxa uqiru waxaan qiraya waa actarifu garwaaqsanahay wa can thawbaan xadiidkan thawbaan waanu soo rasul sal l slam qaala wuxuu idhi kaana rasul sal l slm ida nsarafa min salaatihi nabigu markuu salaadiisa ka baxo uu salaamo naqsado wuxuu odhan jiray istafar allaha alaaan saddex goorba ilahay dembidhaaf weydiisan jiray wa qaala wuxuuna intaa ka dambaysiin jiray markuu istikfaarsado kadib qaababkamarkuu istiaarsa nabigu inta badan towxiidku ku xujin jiray markuu istaqfirullah uu yidhahdo saddex jeer laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamd wa cala kulli shayin qadiir kadibna laa xawla walaa quwata ila bilah kadibna towxiidka dheeraad garanaysaan laa ilaha ila allah walaa nacbudu ila iyah lahu nicmatu walahu alfadl walahu hanaa lxasan laa ilaha ila allah mukhlisan lahu diin walow kariha alkaafiruun kadibu allahuma anta asalaam iyo allahuma eh, acinii calaa dikrika wa shukria allahuma laa maanica saasuu nabigu iskugu xidhi jiray mararka qaarkood mararna ducada dheer intuu iska daayo yuu bacd alistiqfaarba ku xujin jiray allahuma anta asalaam allow nabadgelyadu waa adiga nabadgelyada anta salaam aafaad iyo naqaa'is iyo ceeb iyo xumaan dhan allah ku hufan waa adiga marka ilaahay lama salaamo makhluuqaadkaa la salaamaa fiqiga hooyadan khadiija waad garanaysa um اlmuminiin markuu nabigu ku yidhi jibriil baa waa kanoo wuu ku salaamahayaa salaam rabbigayna ilaahayna kusoo salaamn wuu kuu sheegayaa waxay tihi in allaha huwa الsalaam wa calaa jibriil الsalaam bay tii wacalayka asalaam nabi allow adugu waad salaaman tahay jibriilna salaam dushiis ha ahaato ama alle huwa asalaam weli salaad lama fiqiga inaad luqada taqaana u baahantao iimaan iyo tawxiid leedahay ood garanayso axadka makhluuqa iyo khaaliqii abuuray waxa u dhexeeya nabigu ooma sheegin in la kala duwo salaanta alle iyo makhluuq laakiin iyadaa fahmaysa salaam maxay nabadgelye allah ku siiya soo maaha ilaahw nabadgal ma dhihi kartaa yuu alla ka nabadgelahaya iska ilaaliya hawsha marka makhluuqaadka weeyo hawsha allahumma an saasuu nabigu ku yidhi allahumma anta asalaam allow nabadgelye iyo ceebka hufana waa adiga wa minka salaamtu marka waa magac kaada ah waa wasfi kaada ah cid aad ka baqiyo cid aad wax ku siin kara ma jiro wa minka asalaam nabaddu iyo badqabiduna xaggaaday ka timaadaa tabaarakta yadaljalaal allaha sharabta uu saaxiibka u khayrkaadu badaya weeye walikraam iyo karaamaynta iyo deeqda iyo wanaagga qiila lilawsaaciy cabdiraxmaan bni camr waxaa lagu yidhi wa huwa axadu ruwaatihi ragga xadiidka wariyuna ka mid yahay kayfa alistiqfaar ducadan garanayay laakiin nabigu sidee u istiqfaarsan jiray qaala wuxuu ihi awsaaci taquulu waxaad dhihi markaad salaamo naqsada kadib astaqfir ullah astaqfir ullah baad odhanaysa alla wadaan dambi dhaafku weydiistay rawahu muslim وcan caaشha radi allahu tacala canha qaalat kaana rasuul اlah sal slam yukiru nabigu wuxuu badin jiray an yaquula inuu yidhaahdo qabla mowti gerihiisa ka hor wax yar subxaana اllahi wbxamdih astaqfir اllah وatuubu ilayh ida jaءa nasr اllahi wاlfatxu wra'ayta الnaasa yadkhuluuna fi diin اllahi afwaajan fasabbix bixamdi rabbika wastaqfirhu inahu kaana tawaaban afarti shay la faray buu nabigu la imanaya kaana khuluquhu qur'aan wey caaisho marka la weydiyo anaga soo marnay kaana yata'awal qur'aan qur-aanku fasiranayo ku dhaqmahaye subxaan allah ilaahay baa ceeb ka hufan ilaahay baa ceeb iyo naqaa'is ka hufan waxa lagu sheega xumaanta allah ka hufan wa bixamdi maca xamdi asagoo mahadsan weliba oo galladii abaa loo hayo astaqfir ilah baan dembi dhaaf weydiisan waatuub il waan u noqonaya ilayhi fii umuuri kuliha wey muttafaq calayh idan adkaartaasna ha la wado ilaahay wa tacala lagu xuso وعn أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول قال الله تعالى إلaahy wuxuu yidhi oo waxyaabaha kutusahaya iyo adilada kutusaysa istiغفaartu qiimaha leedahay في ya بنa aadم بن aadanow inaka maa dacawta intaad ibaryayso adugu warajawtanii khayr iga filaysiyo dembidhaaf inaan kuu dembidhaafo kafartu laka waa kuu dembidhaafaya calaa maa kaana minka wixii kaa dhaco dunuuba walaa ubaali danna u geli maayo wax walboo kaa dhaca intaad rajaynaysid aniga iga cabsanaysa alla u idhaaf i leedahay ee addoon isbihanbihinaya aad tahay waa kuu dembidhaafaya dembiguna intuu gaadha intuu leegya aniga agtayda culays kuma laha in allaha yakfir dunuuba jamiican bitowba ya bna aadam low balaqad hadday gaadho dunuubaka dunuubtaada xagga badnida canaana asamaa'i cirka cirka daruurihiisa ay gaadho canaana asamaa cirka daruurihiisa ay gaadho yacnii intay iskorkorto oo dhulka laga rastay hadday cirka qabato uma istakfartanii dembidhaaf kadib aad adoo dembigaadu sidaa u badan yahay kafartu laka waa kuu dhaafaya walaa ubaali una aabayeyn maayo dunuubtada badnideeda intay dhan ya bna aadam inaka low aataytani haddaad ila timaado biquraabi lardi dhulka muggi ama dhulka wax buuxiye wax ku dhow khaaaya oo gafafa iyo xadgudub ah uma laqiitanii aad ila tushriku bii shay-an waa shardi hadde muhiim jiddan goyaa loo dhaafaa muwaxid alla ilahay keligii caabudaa loo dhaafaa had laa tushriku bii shay adoona ii la aataytuka waxaan Eh, kula kulmahaya ama kula imanaya biquraabiha dhulka mugi oo makfirata dembidhaaf ah dembiga kolbo intuu la eg yahay in la egoo dembidhaafay naxariistaan ku siinayna kii eh, busiiri odhan jiray markuu ka hadlaayey qolyaha cusaada ilaahay caasiya markuu eh, xogu rajagelinaya wuxuu yidhi waxaa laga yaaba ilaahay naxariisiisaba iyo dembidhaafka inuu ku qaybiyaba sida ay dunuubtu yihiin lacala raxmata rabbika xiina yaqsimuha beydkiisa waad garanaysaan xadiidkanu marka ka luunjeexanaya maxaa yeelay hadalkaadu iyo markaad shay ka digayso calaa mustawa alxada addoonku intuu isbihaanbixiyo ee ilaahay isu dhiibay addoonnimo uu qayiba uu aqbalo xagga dhaa rabbi u laabto u toobadkeeno iyo waxa dembiga hor yaalla waxaa isku xidhan isku qiyaasan iyo naxariista ilahay addoonka u naxariisanayo rawahu tirmid qaala xadiiun xasan xadiidka arbiciinka lagu soo dilay ila tahay canaana asamaa'i bifatxi lcayn la akhriyo qiila waxaa li huwa asaxaabu canaanka waa xagga min xayu luqa alcarabiya in canaan iyo samaa laisku idaafeeyo xogow luqawiintu way duraan waxay leeyihin luqa fasiixa ma ah haddii kale acnaan asamaa ha la yidhaahdo amaa canaan asamaa in la yidhaahdo oo lasu idaafeeyo ma fiicnay yidhaahdaan waqiila waxaa la yidhi canaanku ma aha daruurehe huwa waxaa weeye maa canna laka wixii kuu muuqda minha min asamaa cirka kaaga muuqda markaad indhaha ku taagtood fiiriso daydo ay dahara kuu muuqda wa quraabu almihim waxaa loo jeedaa dembigaa intuu bato oo xad dhul iyo cir buuxiyo inta udhaxaysa ilahay waa kuu dhaafahaya ee adugu addoonnimada qaayabo ilaahay u noqo madax taagin macsiyadana ku israarin saa darteed way culimmadu dhihi jireen xadiid ah ku yimid laa afwan laa kabiirata maca istikfaarin walaa sagiirata maca israar laa kabiirata maca istikfaar dembi weynoo laga cabsada ma jiro intaad toobad keenaysa istakfirla aad leedahay walaa sagiirata dembi yar ma jiro maca alisraar dembi yar haddaad ku madax adeegto ood maanta samayn ood berri samayn ood iskaga noqnoqonoo shaqaba aad ka dhigatay dembigeed wuxu isu bedelaya kabiir oo isu bedelaya wa quraabu lardi bidami اlqaafil la akhriyo waruwiya bikasrihna qiraabna waa la quraabna waa la akhriyaay wadamu ashar waxaana caana in la godee wa huwa waxa weye maa yuqaaribu milaha cirka muggii cirka dhul inta udhexaysa muggii wax u dhoweeye ee qudhigiisii ma ah وcan ibni cumar radi allahu tacala canهuma ana الnabiy sal ly slam qaal yaa macshar الnisa macsharku waa dadka shay wadaagaa macsharka la yidhaahdaa ama isku meel ha joogeen ama kala maqaanadeen macaashirna waa lagu jamciyaa aya طaa'ifa min albashar oo isku shay wadaagtaa macsharka la yidhaahdaa yaa macshar الnisa dumarka kulanka dumarow baa loo jeedaa dumarow tasadaqna wax la baxa sadaqaysta waakirna badiya dumaro min alistikfaar wahada bayt اlqasiid istikfaarta badiya fainii anigu ra'aytukuna waxaan idin arkay akar ahli naar inaad tihiid ahlu naarka dadka naarta ku jira inaad u badan tihiid qaalad minhunna haweenay dumarka ka mida ah, nabigu la hadlay waxay tidhi maa lana akara ahli الnaar nabi allow maxaana helayo aan naarta ugu badannahay qaala suban wuxuu yihi tukirna waxaad badaysaan allacna nacladaad badaysaan nacallaa kugu taal lacanahu اllah ilaahay kuma naxariisto habaarka iyo aflagaadada idinku badan watakfurna waxaad ka abaaldhacdaan ood jasaartaan alcashiira ay almucaashira faciil bimacnaa mufaacila weeye mucaashirkii mukhaalidkii zawjkii iyo saygiinnii ayaad abaalkiisii meel kaga dhacdaan ood ku gudubtaan waad ka abaal ma guddaan nabigu ka sheegay haddaad intaad nooshahay buu suubanuu yidhi aad midood wanaajiso ood wanaag la daba taagnaato maalin aad khaldatay agtaada intaan kula imid fartayda ma leefin balaayaan kaala kulmay ninba ma tihid anaa nin kugu khaldamay hal maalin ood khaldantay wey watakfurna waxaad ka abaaldhacdaan ood jasaartaan alcashiira ay الزawj ninkii idinku xaq badnaa aadamaha marka aad wada nooshihiid maa ra'aytu nabigu ma arag buuhi min naaqisaati caqlin dad ka caqligooda u naaqisay iyo wadiinin diintooda ay naaqis tahay oo aqlaba ka adkaansho badan lidii lubbin lidii caqlin nin caqlile oo minkunna idinka nin caqlile oo nin rageedoo diraca wax ka adkaan og idinka hortiin ma arag buuri idinkoo welibaan ah nuqsaanu caqlina qaba nuqsaanu diinna qaba riwaayaha kale xadiidka adhaba lilubi الrajuli اlxaazimi min ixdaakunna de dumarku ragga waa ka adag yihiin si walba waxay dheen soomaali waran la gilgilay ninka ragga waa maray laakiin gamba la gilgilay ma mari karo raggu <laughs> wax ka adag dumarka waaa la hayaa ragga waxaa la hayaa dumar baa ka adag idan ninka raggaasiisu dumarku way ka adag yihiin hadda koor baa sheegay nacaskuna dumarka in lala xisaabtamo ayaga la baqdhabo fooda la geliyo loo muruq sheegto wanaag moodaa ninka raggana waa ka xishoodaa ayagu markaa uun raggaas iyo ayaga waa laisku diray mana kala maarmaan mana kala maarmaan ninka ragga adduun ma noolaan karo dumar la'aan salafku markay aayaddiis aayadda nabiy llaahi aadam wayaa aadam iskun anta wa zawjuka aljanna markay fasir waxay yidhaahdeen nebi aadam jannadii marka lagu dhex abuuray jannadii buu agg u dhexaaday xagga u dhex qaaday wuu degi waayeyba ilaahu wehel ii samee meeshuu waaba ku wareeray <laughs> nabiyullaahi aadam ruuxu wehel buu iskaga baahan yahay bini aadamku unsi buu rabaa jannada dhexdeedii oo wax walba u yaallo yuu nabiyullahi wuxuu dareemay inuu cidluu dareem inuu u baahan yahay kadib baa feedhiisii laga abuuray ummunaa xawaa markaasuu degay wehel buu helay meeshii keliya ninka ragga hurdaday ku qabato uu si fiican ugu socmo meel ay haweeney ka dhaqdhaqaaqayso boqol rag hadday kula joogaan wehel kuu noqon maayaan dumarkuna waa sidaasoo kale marka labadan jinsi ilaahay baa isugu talagalay laakiin yaan laisku xadgudbin alla isu naxariiso ma ra'aytu ma arag min naaqisaati caqlin waa midaan laisku ciqaabayn naqsiga diineed labuu noqdaa mid madmuuma iyo mid hayru madmuum ah midkan abiiciga hariisiga laguma haysto laa takliifa fiih dumarku inay naga caqli yar yihiin si guud baa laga hadlayaa ma ahaata nin walba haweeney kastuu ka caqli badanya wax qaba ma jiraan muslimiinta tobannin waxaad arkaysa hal ka caqli badan tahay ee kor marka rag laga fiiriyo iyo dumar baa laga hadlaya qiimayn guud rag labka iyo dhadiga laakiin dumar badan baa ragga xmaan u ogeyn hooyadan caaishoo kale iyo haddii dumarka qaarkii waba idiima ogo waxba idiima ogo ma ra'aytu maarag min naaqisaati caqlin kuwa caqligoodu dhiman yahay iyo waa diinin diinkoodu uu dhiman yahay diinka nuqsaankiisa hunaana waa nuqsaankii hayru madmuumka ah dembi kuma xidhno waa salaadii dhaafaysay markay xaaidada tahay ama dhaafaysay markay nufasada tahay idan nuqsaanka ma aha nuqsaan keena dami iyo ciqaab keena ee waa maxay waa un ka ajir badnaanaya ila anugu intaad toddoba beri gabadhu iska fadhidiba anuu salaad iyo waday cibaado waday hadda waa dhaafahaya laakiin iyada dembi looma qorahayo laguna caayi mahayo xagga sharciga ee hadda waa ihbaar can alxaqiiqu nabigu ka wadaa aqlaba ka adkaan badanoo meel saari og lidii lubi lidii caqli mid caqlile minkuna idinka qaalad idan waxay tiri gabadhii baa weli ficneed baa su-aasha wadee maa nuqsaanu lcaqli wadinabi allow dhimanaanshaha xagga caqliga garaadka iyo xagga diintaa maxay tahay waan garanay waxaan ugu badannay naartee qaala wuxuu yihi nabigu shaatu mra'atayni laba dumara markhaatigood bishaati rajulin hal nin markhaatigii baa loo dhigaa taasi marka waa nuqsaanu caqlin xifdigii dakihii iyo fitnadii wey watamkuu layaama maalmay gabadhu jooga iyadoo xaa'ido ama nufasa ah laa tusalli ayadoon tukanayn taana haddee salaad badan iyo ajir badan baa meelaha marka dumarka iyo raggu ay nuska isku joogaan bay ka tahay midaan sida diyada dhaxalka iyo makhaatiga iyo cidqi oo kale afartaa oo sunnadu ay caddaysay muhiimaddu waxaa weeye istikfaarta badiya u keena sheekhu istikfaarta badiya meesha hadda xadiidka odhanaya dumarka iyagaa naarta u badanna waa macaalka hore waa duuul ibtidaaga hore wey ibtidaaga hore dumarka naarta gelaya iyo ragga naarta gelaya muslimiinta ah dumarka badan laakiin aakhirka dambe jannada rag iyo dumar dumarka ku badan aniga hadda hor ka soo hadlay nin walba ninka ugu janneeya haddee toddobaatan dumara ama laba dumaro xawralcinaan la siinaya gabdhihii muslimaadka oo dhanna jannaday gelayaan rag iyo dumarna adduunka ma kala jooga yaa badan dumarkaa badan naarta gelidda hore bay inaga badan yihiin mooyeen raandhiiska dambe jannada ayagaa u badanaya xawralcintoodii iyo intii muslimaadka adduunyada la isku daro jannadaa laydinka badanaya raggaa u badan jannada xadiidkii muslim odhanayeyna wuxuu u jeedaa waa bilowga hore bilowga hore jannada dadka gelhayaa u badan rag u badan laakiin marka dambe waa laska daba nin walbooo rag oo jannada gala toddobaatan ama laba xawralcin buu helhayaa gabdhihii musxaaskiisiina hadduu afar qabeyo jannada soo galaan xaasiiskiisi noqonaya intuu adduunka ku haysta iyo toddobaatan kale isku dara jannada u badan marka iyada dumarkaa u badan dhankaa marka laga eego bilowgii dhammaad bay hawshu kale tahay baabu bayaani ma acad allahu tacaala lilmuminiina fi ljanna wuxuu baab yahay in la caddeeyo wuxuu ilaahay u diyaargareeye ugu talagalay muminiinta jannada gudaheeda qaybo ka mid ah in la sheega haddi lagama gaadho wey qaala allahu tabaaraka wa tacala ilaahi wuxuu yidhi ina almuttaqiina kuwa alla ka cabsada fii jannaatin beeray ku sugan yihiin iyo wacuyunu ilo qulqulahayo biyoah ah. caana ah khamra ah malab ah waxaa lagu oranayaa udkhuluuhaa gala jannada bisalaamin nabadgeela ku gala aamin idinkoo ka aaminoo ka aamin ah wax walbo idin dhiba ama aad ka walbahaartaan ama idinka go'a jannada inay idinka goodo ama nicmada aad weydaan ama xanuun ama aafo baad aamin ka tihiin waxaanu siibaynaa maa fii suduurin wixii laabooda ku jiro min khilin xiqdiyi xasad ah ikhwaanan xaalay walaalayihiin xagga mawadada ma intaysan gelin baa laga siibayaa marse markay galaan baa laga siibi waa qowlaan lisalaf masaailka isku khilaafan salafku ee caqadiga bay ka tahay ee caqadiga furuucda jusciga fi lcaqaa'id bay ka tahay waxaana loo badan yahay bacda dukhuul inay tahay aaaar iyo axaadiid baana tilmaamaysa qabla dukhuul inay tahay ikhwaanan xaala kownihim ay yihiin walaalo xagga mawadada jacaylka calaa sururin sare dushoodna iska soo horjeedo isdaawanooda dhabarka laa yamasum taaban maayo fiiha jannada gudaheeda nasabun daal ama xanuun wamaa hum mana ah bimukhrajiina kuwa laga saarayo mar haday galaan jannada waa lagu waarahayaa wa qaala tacaala ilah wuxuuhi yaa cibaadi addoommadaydiyo laa khawfun calaykum dushiinna cabsi ma ahaanin waxaad ka cabsataan wax soo socda wax soo socda inaad ka baqdaan maanta ma jirto alyowma maanta walaa antum idinkuna matiin taxsanu kuwa ka walbahaari wax tagay xusnigu inta badan maa faata wamadaa buu ku dhacaa meesha khowfku mustaqbalka uu khuseeyo inta badan weeye ilaahay wuxuu leeyahay addoommahaygii cabsi ma jirto maanta aad ka cabsataan wax soo socdaam aad weydaan ama jannada laydinka saaraa ama nicmadan kala goodaa amaad xanuunsataan mustaqbal haka baqina wax soo dhaafo adduun ana asna waad hilmaamaysaanba waa laydinka masixi nicmadaa idin lowsinaysa ilaa aad tia yidhaahdo ilaahu weligayba ma arag wax dhib ah adduunka dhib kuma soo marin kii idinku dhib badnaaye idinku rafaad badnaa adduun markii la joogo aladiina way aamanuu kuwaa sidaa odhanaya yaa cibaadii mar haddii laydin waxaa soo wadageli idaafadu idaafatu tashriif bay noqon kartaa idaafatu hee takhliiqan wa iijaad bay noqon kartaa yaa cibaadii marka tee gaaladii baa hanqal taagi kara marka waxaa leeyihi aladiina aamanuu addoommada laga hadlayaan cabsanaynin xaggana aan walbahaaraynin kuwa weeye ilaah iyo rasuulba rumeeyey biaayaatina aayaadkan rumeeye wa kaanuu muslimiin adduunkana soo hogaansamay ilaah isu dhiibay udkhulu ljannata lagu odhanaya jannada gala antum idinki iyo wa aswaajukum xaasaskiinna ama dadka ilaah midka ahaa aswaajku marna waa xaas marna waa nadaa'ir dadka isku midka ee isku loodka ama isku iimaanka ayib tuxbaruuna xaalaa aad ku farxaysaan amaa laydin farx gelinaya tusaruun jannadaad gelaysa idinkoo laydin farx gelin laydin soo dhoweyn yuaafu waxaa lala wareegi dad addoommaha jannada galay bisixaafin xeedhooyin dahaba bisixaafin min dahab xeedhooyin dahaba ama saxamo waaweyn oo dahab oo sharaab iyo cunto lagu wado saxamada hadda tariiga adadana wax lagu qaybiye waaweyn arag oo dahabaa saa loo iyo waa akwaabin kooba biyo lagu cabo iyo caana lagu dhamo wa fiiha jannada waxaa dhex yaalla maa tashtahi ilanfusu naf waxay danaysay ay u hanqaltaagtay jeclaato oo ay ku doogsato alcaynu ilaa ay ku qabowsato wa antum fiiha khaalidun intaba waxaa kasii qiima ku waaraysa nimada ayada ah nicmada ayadaa ah ku waar wa tilka midaas laga soo sheekeeyey xaggana ad indhaha ku haysaan aljannatu jannadii waa alatii taasoo uritumaa laydin dhexal laydin siiyey maxaana loo siiyey bimaa kuntum tacmaluun camalkii wanaagsan la timaadeen adduunka dartii baa rabbi idinku siiyey ayadoo sida hawshoo dhanba ay tahay tafadul iyo nicmo ilaah iyo naxariis maxaa la isla xisaabtamo camalkoo dhanba wuxuu noqon lahaa ciwad buu ka noqon lahaa nicmada ilaahay janno waxaad ku gashana maadan hesheen bedel buu ka noqon lahaa abaalkiiyo nicamkii aalada lagu galay fi dunya jannadana camalaad ku gasha maadan naar ka badbaaddo marka laakiin ilaahay min fadlihi wa ixsaanihi tafadul camalkiibuu noo xisaabay nicmooyinkiisa aboolkoodana waa naga cafiyey lakum waxaa idin ahaaday jannada gudaheeda faakihatun qudaar kaiiratun fara badan ta'kulna minha wax meeshay istaagtaanba waa daadsan tahay soo qaadaya wada ma wa qaala tacala rabbigeen wuxuu idhi ina almuttaqiina kuwa alla ka cabsaday fi maqaamin ay fii iqaamatin baa la yidhaahdaa meelay ku nagan yihiin bay joogaan amiinin weliba ay ku nabadgelayaan amiinin min alaafaat amiinin min almasaa'ib min alatcaab sahab iyo qaylamidna aan lahayn wax walbuu aamin ka yahay wax walboo nawaaqisa oo aadamo xumeeye aamin ka yahay fii jannaatin beeray ku dhex sugan yihiin iyo wa cuyuni ilaa geeda hoostooda qulqulaya yalbasuuna waxay xidhanayaan min sundusin xararta teeda dabacsan iyo wa istabraqin adag mutaqaabil ayagoo iska ku xaragoonayaan kadalika xaalku waa sidaasaa layidhi sidaasaa ahlujanna loogu nicmeeyaa intaa iyadoo jirto wey wamaca daalika intaa iyadoo jirto wasawajnaahum waxaanu u guurinnay buxuurin gabdha cadcadoo cinin dhowaaweyn xuurku waxaa marka ishu ay weyn tahay madowgeeduna uu saafi yahay uu aad u badan yahay yani waa il aad u cad madowgeeduna inankeeduna si fiican u madow yahay ishu marka haddaysan inta cadna aysan cadayn xaggana inta madowna si fiican u madoobayn xaggana ballaadhnayn oo weynayn oo ahayn ma quruxsano waddadan <coughs> baad ku dhex joogtaa taa iyadu wa zawajnaahum waxaan u guurnay bixuurin ciinin gabdha indhawaaweyn aad u qurquruxsan shardu lxuuriyana waxaa ah, in ruuxu uu cad yahay baa yadcuuna waxay codsanayaan fiiha fi ljannati bikulli faakihatin khudaar kasta iyo midho kastay codsanayaan aamina iyagoo weliba aan baqayn marbaad mogta adoo xushan la isiya dhihi ma lagu siiya haabaad hoos ka dhih maya waxaa doonta adugu sheeganaysa oo weliba lagugu ammaanahaya laa yaduuquuna ma dhadhamiyaan fiiha jannada gudaheeda almowta geeri xataa ma seexdaan ahlujannuhu hurdo xataa ma hurdadu geeri bay ka warqabtaa ila almowtat اluulaa geerida hore adduunka ay kusoo dhamiyeen mooyeen waa isnahu waa munqaic ama waxaa weeye mubaalagaa loo keenay hadda ka hor tii ahayd miyaa la iloomay taa waa lagu ogyahay weye lagama hadlayo iyada waqaahum rabbi wuxuu ka ilaaliyey cadaab aljaxiim naarta jaxiima cadaabkeedina rabbi waa ka dhowray fadla min rabbika harinkaa la soo sheegay waa ilaahay deeqdii deeqa xagga rabbi ka timid weeye daalika jannada qaabkaa loo gale ummadana saa loogu nicmeeyaa huwa alfawz اlcadiim liibaanta weyntaasi weeye wa qaala tacaala rabbigeen wuxuu yidhi ina alabraara kuwa samaha falay ilaahay isu dhiibay addoommaha dhabta ah jamcu baarin la fii naciimin nicmooyin iyo galad ilaahay bay ku sugan yihiin cala alaraa'iki sariir dushood bayna yanduruna iska daawanayaan ariikadu waa sariirta weyn ee lagu dul fadhiistay xaggana leh dahaadhka iyo gandoobka leh baashashnarwada aad mooda saa loogu gambiyey afargeeska boqorada iyo howlahaas adduunka ku isticmaalay dadka boqorada ka agdhow ama kibria xoogo shilmaha haysta cala araa'iki yanduruun tacrif waxaad garan markaad eegto fi wujuuhim wejigooda ka arkaysaa nadrata naciimi nicmada dhalaalkeedii dhaadanaan iyo naacawda ka muuqata iyo shaniga wejigoodii jirkooda laga subkanhayaawo yusqowna waxaa laga waraa markay biyo u baahdaan min raxiiqin khamro makhtuumin la ningaxo afka xidhan khamro aan hortood la furin oon wareer lahayn qur-aanka lagu sheegay oo macaan oo xagga carfaysa miski baashan uraysa intii la buquriyey la khamiiriyey nafta lagaga qaaday ee markaad afka saarto aad horay gadaal sidii geel darmaday aad isku sii daynayso lama aha baasho ayada dhan baa carfaysa way ningaxantahay wareer ma laha waa qaybta ugu qiimo badan way khamradan waa khamro gooni ah wa anhaaru min khamri ladati lishaaribinti ma aha wabiyaal gooni oo khamraa jira laakiin middan waa sooryo gooni ah misqowna waxaa laga waraabay min raxiiqin khamro makhtuumin la ningaxo af xidhan oon furin khitaamuhu sharaabkooda dhammaadkiisa gebagabada sideed wax lood u wax loo siinaya dadka ahlujannaha qaybta u dambaysa lagu khatimaya cabitaanka iyo minqaxa miskun waa sharaab carfaya adduunkan haraabka hadda carfa lama cabi karo haddii shaa laguu soo shubo caday wax laga dareema lama cabi karo waad didaysaan aakhare carabtaasaa la rabaa adduunko dhan wada carfahaya qolyana waxay dhaheen khitaamuhu waxaa weeye waa sharaabka qudhigiisiie sharaabkii la cabahayay ka u dambeeya waxaa weeye khamrada ahaa miski baa la yidhahdaa khamradii marka la kabado waxaad soo cadaacayso ama ka soo carfayaa miski ah oo catar ah oo udgoon ah, oo barafuun ah isla khamrada qudhigeed wadaadda odhanay wadaadamiya waa waa nooc labaad oo sharaabka lagu khatimayo adduunyada sumayda arag marka hore qaxwo sakarada inta leeg baa lagu keeni sababuleetan maxay ahayd haddana uh, waxaa la keenayaa mxuah buu idhahdaa maraq yar iyo wax yaroo suub ah kadib baa reer koonfureedku ma aragteen intay weliba kugu yeedhaan bay marka hore cambuuley waxay kuu keenayaan bun <laughs> reer muqdisho iyo shabeellada hoose haddaad tagto dhulka oo dhan halis weeye aqoonin ood meelahan galbeed ka timid iyo waqooyi iyo gobolaha dhexa ka timid digirtay waxaad ku diloon bunka adoo dhargeo naftu ka haysiya hadhow waxaa la keeni hilib iyo caano iyo bariis iyo alaab si fiican loo soo dallacay haddaad ismatashi sideenna saaxiibbahayna waa masale kale taas nin baa ismatajiye waa tisaa nagu dhacday adaqabdaaru jooga markay ugu dambaysa waxba intaa u dhaafi maaye yusqowna waxaa laga waraabinayaa min raxiiqin makhtuumi khitaamuhu misku wa fii daalika arinka asaga nicmada noocaasa falyatanaafas ha u tartame almutanaafisuuna kuwa khayrka u tartame waraaduuya waxba tari mayse ninkii wanaag iyo khayr doonaya janna wixii lagu kasban lahaa lagu heli ha u baratamo wa misaajuhu waxa lagu barxahayo khamrada saa badan iyo sharaabka wax lagu qoyn ama lagu barxi ee lagu diyaarin min tasniimin il kaloo jannada ka timaado tasniim la yidhahda wey hadda kuwan kuwan kookada iyo waxaa iibiye iyo boodharkay keenayaan kambaniyaashay heshiis kula gelin biyaha lagu qasahay iyo qaabka loo qasa iyagaa mas-uulka ah saan qualitiga u laabin iyo tayadii sharaabka isu bedelin khamrada markaa jannada lagu diyaarinayo biyo gooni ah oo jannada meel gooniah ka yimid baa lagu diyaarinaya hawshaasna waxaa qabanaya de dad talagalo malaa'igii wildaana wa misaajuhu waxa lagu barxaayo lagu diyaarinaya lagu dakhrahayo min tasniimin isha tasniim leedow ka imanaya caynan weeye tasniimku yashrabu biha almuqarabuun kuwa ilaahay u dhoweeyey ee ilahay qiimaha kulaa ka caba wlaayaatu fi lbaabi janna hawsheeda haddii la galahade waxaa weeye qur ka hadlahayee kaiiratun way badan tahay macluumatun waana la yaqaana wa can jaabirin radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasul la sal lay slam yaakul ahlu ljannati ahlu jannuhu jannada gudaheeda waxbay cunayaan khilaafan licaqaa'id اlfalaasifa wa caqaa'id اlbaطiniya wa caqaa'id bacd اlyahuudi wاnnasaara qolyaha waxay dhaheen jannada laguu sheegahayo hee aakhare marka la tago naftaadii unbaa waxay dareemaysaa xoogow fahmaysi ah iyo nashaad ah firfircooni sanku maataa kula ekaan waad iska marqaami meelahaasaad iska buubi mooyeene wax la cunhaya ma jiro idabdaradooda diintii bay beeninayeen kitaabka qur-aanka ku tumanayaan nabigu baa tii ka hadlaaya yaakulu ahlu jannati fiiha ahlu jannadu jannada gudaheeda waxbay ku cunaya wayashrabuun waxbay cabahayaan xadiidka sababkiisii yuhuud baa u timid nabiga nabi maxamed waxay dhaheen qur-aanka lagugu soo dejiyey su-aal baan ka qabnaa hee aayaday daldaleen qur-aan waa shayaadiin waxay dhaheen ahlu jannadu waxbuu cunayaa waxbay cunayaan waxbay cabbayaan way aqdaamanayaan way dhargahayaan waa la marti soorahay bal saxaabadaada ku dhahdaa qur uu sheegahaya axad wax cunay musquul bu u baahanaya nin wax ka dherg wax cabayna kaadibaa qabanaysa jannana waa meel nadiifo wasakh lama ogole isqabatii bay dhannabi allow yaa abalqaasim diibuu nabigu ka warramayaa waa dabaallahadi nabigu wuxuu ih ahlu jannuhu wax ku cuna waa cabayaan walaa yataqawwatuun mana saxaroonayaan walaa yamtakhituun mana xaakoonayaan candhuuf ma tufayaan khaaqa ma jirto siin iyo diif ma jiro walaa yabuuluun mana kaajahayaan walaakiin hase yeeshee طacaamuhum raashinkoodu daalika asaga ah muxuu noqonayaa jushaa'un daaca weeye ay daacsanayaan markaad cunto wanaagsan cunto xagganaad caloosha ka caafimaad qabto xagga hoosena waad ka neefsan korna waad ka daaci haddaad neef fiicanna hoos aadan ku lahayn daacanaadan lahayn ood xanuunsantahay dhakhtar aad ninka raagga muminku xanuun inuu daacaal rabaa daacadu kaa soo go'do raashinku markuu caloosha galo ismarkaaba shaqaa bilaabanaysa eer baa ka dhex dhalanaya eerka waa inaad soo dacdo hiic waa inaad maanta ku hayso waa inay tuubooyinku ku furan yihiin haddii kale wad xanuunsan tahay iyo imaam aniga meel kale aad midnaba kaftan walaakiin طacaamuhum raashinkoodu daalika asaga ajushaan waa daaco wey way dacsanayaan marka saxar oma baahanayaan kaadi oma baahanayaan shirkoodu gelayaa wixii kalena waa daacahaya jushaan daaco weeye oo ka rashxi lmiski ma daaco uraysa oo raashinkii aad cuntays ka soo uraya maya ka rashxi lmiski miskiga caraftiisoo kale ah yulhamuuna waxaa lagu ilhaaminayaa atasbiixa ilaahay inay nasahaan watakbiira rabbi weyneeyaan kamaa yulhamuuna annafasa sida neefta adduunka hadda laiskugu ilhaamiyo bimacnaa adduunka markaa hadad joogto waad iska neefsan wax wakhti oo kaaga bixi iyo shidaal iyo enerji ma jiro waad neefsanaysa neefta waa socota adoo hadlaaya adoo aamusan dikriga ilaahay xuskiisu wuxuu u noqonayaa ahlu jannuhu sidaa u neefsataan oo kale subxaan allahi walxamdu lilah wallahu akbar ilaahay bay maantao dhan xusayaan culaysna kuma hayo wakhtina ka qaadan maayo sidaad u neefsanaysaan oo kale ilahay ba awooddaa iskale maantana inaad boqol tasbiixad akhrido waxyar baa nafta lagu keeni oo wakhti aad u helayn oo aad rafaadi rawaahu muslim وعن هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين الضومد يوم maa laa caynun ra'ad waxaysan ilu arag walaa udunun samic dhegna aysan maqal walaa khaطara aan ku soo dhicin calaa qalbi basharin aadama qalbi wadnihii aan ku soo dhicin aadamuhu iska fikir badan yahay maanto dhan waad iska fikir amaad shuu duushaaba waxaa duntaad iskaga fikiri halka intaad ka kacda amaad ka degtaa halkaa meeheblo soo ilaahi wuu awoodaa wamaadaka calahi bicasiiz wax kastaa qalbigaada maanto dhan waad iska wala qayb mufakira la yidhahdo mukhayilo qayb maskaxda ka mida ah, ee waxay doonta iska sheegta ilaahay wuxuuna leeyahay ila ma arag dhegna ma maqal qalbi aadan welig kuma soo ataa hayaan ibliis ataa ma soo tuuri karo jannada wax dhex yaalla ee ilaahay addoomihiisa ugu talagalay waqra'uu buu nabigu alayh salaa wa ilahay yidhi subxana wa tacala in shitum haddaad doontaan akhriya falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyun nafi ma ogo wixii loo qariyeyo il doogsigeed ah allah garanaya mutafaqun calayh wa canhu can abi hurata radi allahu tacaala can <clears throat> qaala qaala rasul sal ly slam awalu zumratin raxanta u horaysa loodka u horeeya ama kooxda u horaysa jamaca u horeysa jannada gelaya xagga muuqaalka siday inaba allo u egyihiin calaa suurati alqamari dayax muuqaalkii bay leeyihiin leylat albadru afariy tobnaad ah habeenka leylat tamaam baa aw timaam habeenka uu dayxu dhammaystirme afari tobnaadka ah siduu u ifay u quruxsan yahay bay u ogyihiin nuur wey calaa nuur zumrahadda waa malaayiin malaayiin wey dad yar ma aha uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigana xagga iftiinka waxay u egyihiin calaa ashaddi kowkabin duriy xidig ifaya midka ugu adag xag ugu daran xagga ifitaanka fi sama cerka idaatan xagga iftiinka kooxda koobaad sidaasay ku gelaysaa oo dayax baad moodaa dayax socdo wey jannada gelaya jannadana waa nuur calaa nuur kuwa ku xiga xidig weynoo aad u ifahaya bay la mid yihiin uma aladiina yaluunahum waxyaayuna calaa suurati ashaddi kowkabin duriyin fi samaa'i idaa'aatan ay nuuran xidika u daran xagga nuurka ee cerka ka ifa oo kale ayay ku galayaan jannada laa yabuuluuna ma walaa yatahawatuuna ma walaa yatfuruuna ma candhuuftuftaan iska badaaye walaa yamtakhituuna ma xaakoodaan candhuuftu wixii afka ka soo gaa mukhaadkuna waa inaga soosho wixii sanka ka yimaada nukhaamada iyo xaakadana wixii laabta ka soo go-a la yidhahda axkaam bay kaga leeyihin agga fiqiyaadka kitaab som la marayo amshaatuhum hadday dabcaan inay xaragoodana feedhaanna waxay ku feedhaan shanladooda iyo soqoftooduna waxaa weeye aahab amshaatuhum adahab caagsa garaadoo timaha la tegay marna kumudahay hawsha mee dahab baha laga sameeya taa ugu kibir meeshay aad ka maraya nicmo ilahay meesha la marayo amshaatuhum dahabu shanladoodu yacnii waxay ku shanlaystaan waa dahab wa rashcuhum dhididkooduna hadday almisku waa cadar sinjiidhan hadda masaajida loo fadhin laayahay waxay isu bedelaysaa in sha allahu tacaala miski bay isu bedelaysaa wamajaamiruhum girgirahay iyo idankay ku qaacsadaan ay ku unsadaanna aluluwatu cuudka qudhigiisi wey innagu maxaa naqaanaa biniaad haddaan nahay girgira weyn iyo dhagax iyo birqalax sakara intii lasoo qaado dhuxoo lagu guro ama barays meel la geliyo in wax lagu shubo oo wax lagu xeeyo ahlujannu waxay ku uunsanayeen cuudka qudhigiisa isagaa gergeraha ah aluluw oo cuudka lagu uunsado qudhigiisaa gergera laga dhigahaya warka waad fahanteen baynata waxaan ka hadlahay ayb wamajaamiruhum dabqaadkooda iyo gergerahoodai idankay ku qacsanayaan aluluwatu waa cuudka qiimaha badna cuud iib buu nabigu kule ala slat asalaam cuud iib cuudka carfo weeye asagaa laga dhighayaaba gergerihi qudhigiis aswaajuhum xaasaskooduna alxuuru lciin waa gabdhihii quruxsanaa indhaha waaweynaa calaa khalqi rajulin waaxidin calaa abci rajulin waaxidin hal ruux baxaaligii abcigii baa laga dhigahaya dumarkan fara badane xuurulciinta isma khilaafayaan waa isku abci waa isku qalbi isku waxbay doonayaan wanaagaada ah isma khilaafayaan adu miyaad iskhilaafaysaa maya allahuma ninkii reer baydhabeed iska hor yimid oo kale daad taa waa masalo gooni ah nin baydhabo ka yimid baa xamar yimid baa lemeel waxaa jirta weyn ay ku taalay oo dowladda waaga ay dhistay waagii maxamed darswaalahayay markaad taa u soo hormarto adigoo dhammaystiran baad arkaysa oo socda waad istaagi way kula istaagi waad soco kula dhaqaaqi marka nin baydhabakinyadoo wegli aan maxamar iman nin baa yaa iska yaa is arkaa la yidhi kolle ku dacaydanayaan baan u malaynayaa wuxuu weligay sidanoo kale iska waan hor imanin buuri agga u dhaqaaq waaka asagii waaka ku soco waa ushi qotonso waa qotonsaday wuu yaabay marka aadamuhu in ruuxa keligiis ma khilaafee waxaa iskhilaafay sawir weeye calaa khalqi rajulin waaxidin calaa طabci rajulin waaxidin baa laga wadaa hal ruux abuurkii oo kale yihiin calaa suurati xagga muuqaalka bini aadamka jannada gelaya calaa suurati abiihim aabbahood aadam oo aadamaha aad u quruxsan ilaahay uu ka dhigay ah muuqaalkii aabbahood bay yeelanayaan aadamu ah situuna diraacan fi sama lixdan dhudhun baa dhirkii noqonaya ruuxa ahlujannaha lixdan dhudhun waa soddon mitir wey waxa haddaad u taqaanaan soddon mitir waa laba dhudhun sooma taqaanaan mitirku laba dhudhun weeye dhudhunka labadii baa mitir la yidhaahdaa idan soddon wey mitir soddon mitir waa xaggee guriga hadda dherarkiisu waa intee intaan hadda masaajidka dherarkiisu intaan laba mitir wey ama laba mitir iyo bar wey ka loo sii qaadaan mitir kale aan kor jira idinla dheeraa wuxuu waa afar mitir ama saddex mitir bar saana xoogow roon ballacaan hadda meequu noqonaya qiyaasta bal qiyaas adoo mitr meelaha mitr meelahaas wey almuhim soddon mitir buu ruuxuu noqonaya dherarkiisa xagga da'da nabiga inoo sheegay soddon iyo saddex jir waa da'da meesha ugu qiimo badan odayna madan noqonin garhmadoow ah kuraynimada iyo boodboodkana waa ka soo baxay soddon iyo saddex jir meeshuu ragga ugu fiican yahay wey da'du waa soddon iyo saddex dherarku waa soddon mitir nin nin cirala ma joogo garh ma jiro muroy baa laska dhigahayaa waxaanyaabaan soo baxbaxayo kurtumaha ma jirayaan waa la saabaynaya muttafaqun calayh wa fii riwaayati اlbukhaari wa muslim aaniyatun fiiha adahab weelasha ay ahlu janno isticmaalaan dahab weeye wa rashcun dhiidkoodu iyo waxaa jirkooda ka imanaya almisku waa cadar iyo udgoon walikulli waaxidin minhum mid walba waxaa u ahaado ahlu jannaha kama zawjatani laba xaas buu leeyahay waa aqal wax ugu yar baa loo jeedaa maxaa yeele dad toddobaatan dumara la siin baa jira oo shuhadadu ka mid yihiin iyo sulaxadu yuraa la arkayo mukhu saaqihima dhudhunkooda dhuuxisaa la arkahayaa min waraa'i laxmi hidibka gadaashiisa gabadhaasi xawrulciinta ah kubkeeda markasaa loo firiyo dhuuxeedaad arkaysaa xaggadaad ka fiiriso dhuuxeedii baad hidibku ma qaranaya lafyo lud waxay qurux ka qabto min alxusni gobanimiy qurux darteed la khtilaafa baynahum dumarkaasi xawrlacintasma khilaafayan gabadha ahlu jannada ahayd ee ka timid iyo xawrlacintasma khilaafayaan iyo aduguba iska hor iman maysid walaa tabaaquda isku cadhoodna ma jiro quluubuhum qalbun waaxidun laabtooda iyo qalbigooda waa hal ruux baa laga soo qaadaya awooda allah iskale yusabbixuuna allaha bukratan wacashiya ilaahay bay xusaan nis dambeyo nis horaba waxaasoo nicmaa ilaahay xuskiisii baa la socdow oo sidii neeftoo kale ku ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaa laga sheekaya nagu dara isaga awood leh qowluhu nabigu yidhi calaa khalqi rajulin waaxidin amase xadiidka qudsi buu ahaa xadiidka rasuulka calaa khalqi rajulin waaxidin rawaahu bacdun bilkhaa'i buu ku wa iskaani laami wa bacduhum bidamihima khuluqin la yidhahdo khalqin iyo calaa khuluqin wa kilaahumaa saxiix labada waa sax khalqina waa abuurka khuluqna waa dhaqanka isku dhaqan weeye ama waa isku abuur saa doontadheh wcan almuhiira bn shucb radi allahu tacaala canhu an rasul sal slam qaal sa'la muusa rabbah nabiylahi muusa uu su'aalo badan rabbigii weydiiyey su-aalo qiimo rabbi weydiiba caawa loo baxsanaya nabi muuse rabbigii weydiiyey maa adnaa ahli اljannati manzila ilaahayow ahlu jannaa ninka u boos hooseeya u darajo hooseeya ii sheeg buu qaala rabbigan wuxuu hi huwa rajulun weeye yajibu imanaya bacdamaa udkhila ahlujannati aljanna wuxuu imanayaa ahlu jannuhu markay jannada galeen kadib buu imanaya waa ninka u dembeeyey ee jannada galahaya fa lahu waxaa lagu odhan malaa'igta ama allah baa toos ogu dhihi udkhul iljanna jannada gal wataa jannadaadiiy halkaa kal halkaas mar baa ay rab rabbigayow kayfa seen u geli meelaan galaba ma jiree waqad nazla الnaasu manaasilahum dadku iyagoo nin walba booskiisa uu degay wa akhaduu akhadaatihim nin kastana meeshu qaban lahaa uu qabsaday oo lagu talagalay anugu xagee waan soo daahaye fa yuqaalu waxaa lagu odhanayaa atarda raalli makuta maku deeqdaa wadaadow an yakuuna laka milu mulki malikin min muluk dunya boqor boqorada adduunka ka a ah, wuxuu haystay in hadda lagu siiyo saana aan isku cafino diyaar muuta meeluu galobalacaaba inagii sooma riwaayo kale ishiisii waxaa loo tusahayaa maadaama uu soo u dambeeyey jannada inay buuxdo oo jiq tahay qaybta asagu loogu talagalay way bannaan tahay laakiin aragga markuu saa u fiiriyo waxun socda waxa mulaajinhaya kori hoos wax ifbaxahaya inay baashu ay buuxdo u qaadanaya oo meel log la dhiga aysan laayo markaasaa rabbigeen uloonaya raalli mugu tahay in lagu siiyo boqor boqorada ka mida ah malikin mulki melikintaasi marka mulugta waaweyn baa loo jeeda wax masakaraadka ma ah atarda raalli tahay an yakuuna laka inuu ku ahaado milu mulki melikin boqor wuxuu mulkiye oo kale oo min mulukudunya adduunyada boqoradeeda ka mid ah boqor boqorada dunyada ka wuxuu haystay ama uu ka talin oo kale lagu siiyo raalli maku tahay fa yaquul wuxuuna radiitu rabbigu ku ah meelaan galaaban waaye inta haddii laysiiyo maxaa iga maqan fa laka daalika boqorkaa wuxuu haystay wax lamidoo kale yaa kuu ahaaday wa miluhu wa miluhu wa miluhu wa miluhu shan laab weyhate qaybtii iyo afar gooro kale shan boqorka intuu haysay shanlaabkeed baad yaan ku siina fayaquulu fi lkhaamisati tii shanaad markuu ilaahay wamilu la yidhaahdo wuxuu odhanayaa radiitu rabbi rabbigow raalli baan ku ahay waa ideeqdaa waa iga badan tahay somalia o dhan baa ku filanta fayaquul ilahi wuxuu odhanayaa haadaa laka wa casharatu amhaalihi shantiisu ma arkid ha shantaa waad leedahay toban laabkeedna onton mise labaatan iyo an wey ugu kaa kontonkaasaad maxaa ku dheer walaka waxaa kuu ahaaday intaas dabadeed majtahad nafsuka naftaada waxay doontana waa leedahay haddaad tiraa boqolkarabaa boqolka lagaaga dhig kumaanku waa loo bedelaya waladad ay ku doogsato ku macaansata caynunka ishaaduna waad leedahay fayaquul wuxuu radiitu rabbigo raalli baan ku ah qaala wuxuu odhanaya rabbi qaala nabi muuse wuxuu yidhi rabbi rabbigow faaclahum manzila waa gartay ninka u janna yare muslimiinta jannada gelaya midka u janna sarreeyana ilah ii sheeg qaala ilah wuxuu odhanaya ulaa'ika aladiina aradtu kuwaas waa kuwi aan doonay aradtu karaamatahum wey kuwii aan doona inuu aan karaameeyo weeye kuwa u sarreeya jannada halastu karaamatuhum karaamayntoodii wix lagu karaamayn lahay lagu maamuusay anaa ku tallaalay biyadii gacantayda malaa'ig ooma dirin aniga rabbulcaalamiina abuuray oo tallaalay geedahoodii iyo dhirtoodii wa khatamtu calayhi anaa il xidhay oo ningaxoy markaan dhammeeyey haddana afaafkeeda xidho lama agmari karo ilaa ay ka imanayaan ummaddan ugu talagalay falam tara caynu ilma arag dadka aan karaamaooda doonee jannada u meeqaan sarreeya wixii aan ku karaamayn lahaa axad il aragtay il malaa'ig ma arag il insina ma arag walam tasmac udun dhegna ma maqal walam yakhtur calaa qalbi bashar bini aadam qalbigiina kuma soo dhicin maxaa bini aadam loo yidhi oo malaaig loo malaa'igtu maadaama jannihii hawlaha shuqul kulan iyadu wax ka maqanna uusan jirin addoommo macsuumina ay iska yihiin aad loogama sifikana hawshaas dadka wax tamaniye ee hanqal taage alla waxyaa ku siiy reealaaa wuuu yidhi alla waxyaa yeela wax lagu helhayo ogaadeen baan wax ka reebeen buuri unguriweyne buu ku tumaaya almuhim walam yakhtur calaa qalb bashar loo yidhi waxaa weeye malaa'igtu hawshaa shuqulba kuma laha iskaba sii fikiri maysiyo waxa waaye dadka wax ka maqan yahe janno gelahayaa aad hawsha ooga fikiro hanqaltaaga oo alla waxa yaa hela yidhaahda idan bani aadam qalbiga xataa kuma soo dhihi qalbi bani aadam xataa kuma soo marka janno laga sheekeeyo nin walba qalbi wuxuu dhihi ilaahu meeshaasoo kale show anay u fiican lahayd maanta dadwadii caawa inaad ku riyoota laga yaaba ood ku qarowdo ilaahay waa inoo fog walam yakhtur calaa qalbi bashar bani aadam xataa qalbiga kuma soo dhihi inay aragtaan ama maqlaan iska badaayo rawahu muslim halkaa xadiid ma ku daraa hadda mise wallahu subxaanaه wa tacaala aclam